الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وقال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرضى منهم بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخر فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة, موضع القدوة والإمامة sheekhu wuxuu kusoo jiray iimaanku inuu kordho oo uu nuqsaamo ayuu ka soo hadlahayay aayadihii iyo aahaartii macnaha ku yimid ayuuna ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo sheekhu raxmat ullah tacala calayh uu soo hormariyey aayadihiibu soo waxaa inoo dambeeye min الnaas man yaquul aamana biاllah faإida udiya fi اllahi jacala fitnaة الnaasi kacadaab اllah wqaala tacaala ilahi wuxu uhi walimuxis allahu aladiina aamanuu saa waxaa loo yeelo hasimada u dhacda ama jabku idin gaara ama dhibku idinku dhacay ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu saafi gareeyo oo uu nihaho sifeeyo dadka alla rumeeyey wayamxaq alkaafiran gaaladan uu baaba'sho uu tirtiro tamxiisku marka waxaa ku jira wa ziyaadatu iimaan ziyaadatu iimaan marka dembiga lagaa tirtiro oo macsiyada lagaa hoobiyo oo dhaawacii ku gaadhay iyo kuftintii iyo nabarkii iyo jabkii iyo haziimadii lagaaga qoro maxaa kordhahaya iimaankii baa kordhahaya iimaankaadii baa kordhahaya waad ku sabray dhibkii iimaan baa kaaga kordhahaya wacdigii ilahay baad arkaysaa iimaan baa kaaga kordhahaya waa la kala soocmahaya marka munaafiqiinna waa ku fashilmaan oo ilaahay baa ku facshira hazaa'imka muslimiinta gaadha iyo kuftinada nabaraha yararka ah muslimiintuna way ku saafigaroobaan iimaanna waa uga kordha sheekhu wuxuu idhi afalasta taraahu miyadan u jeedin buu idhi tabaaraka wa tacaala mid arka miyadan ahayn qad imtixanahum ilaahay mid ku imtixaanay inuu yahay muslimiintii bitasdiiqi اlqowli hadalkii iyo ashahaadii in lagu rumeeyo bilficli fal ilahay baan rumey aamana biاllahi faida udiya fi اllah jacala fitnata kacdaab illah falayaclamana allah aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiinti buu sheekhu ka soo hadlahay u ujeedaa qad imtixanahu mid ku imtixaanay rabbi inuu yahay sooma jeedid oo miyadan arkaynin bitasdiiqi اlqowli shahaadadii iyo weedha in lagu rumeeyo bilficli ficil oo camalu jawaarix ah oo waajibaadkii lala yimaado oo macaasidii laga fogaado oo walam yarda rabbi uusan kaga qancin minhu muslimiintii biliqraari ashahaado keliya duwan alcamal aan camal la soconin xataa jacala ilaahu rabbi ka yeelay axadahumaa midkood minalaakar kii kale uu ka dhigay isku mid buu ka dhigay waa isku xidhayba fa ayu shayin yutabacu sheegay baa la raacayaa buu i bacda kitaab illah daliilkeeshaygaana xuji u jeedaa xujada la raaci bacda kitaab illah kitaabka ilaahay kadib maxay tahay wa sunnati rasuulihi iyo jidkii nabi maxamed iyo axaadiidiisii iyo wa minhaaji salafi salafkii wadadoodii bacdahu rasuulka ka dambeeyey aladiina salafkaasu hum ayaguba mawdicu lqudwati meesha lagu dayda ah iyo walimaamati meesha wax hogaamisa ah dadka hogaanada ah ee horyaalka ummadda ah waa un salafkeennii oo raacaya iyaguna sunnadii nabi maxamed sal slm sunnaduna tarjamo waxay ka tahay kitaabka rabbigay sheekhu wuxuu uhi falamru اladii calayhi sunnatu cindana ma nasa calayhi culamaa'una mima اqtasasna fi kitaabina hada ana aliimaana biاniyati wاlqowli wاlcamali jamiica falamru اladii calayhi sunnatu cindana arinka yani amrigan madhab booga jeeda iyo manhaj iyo madhabka ahlu sunnahu hadda u jeedaa falamru اladii ay falmadhabu اladii calayhi sunna madhabka ay sunnadu ku socoto cindana agtayada waxaa weeye maa nasa calayhi culamaa'una culummadanadu waxay caddeeyeen ee carabka ay ku dhajiyeen hada huwa اlmadhab wa hada huwa اdiin buri oo mima kii ay ikhtasasna aan ka soo qisaynay oon ka soo hadalay buu sheekhu ujeedaa fii kitaabina hada kitaabkanaga kitaab اliimaan ah oo muxuu yahay shayga asaga ah ana aliimaana iimaanku biاniyati ay اlictiqaad iyo wاlqowli shahaadateynki iyo wاlcamali jamiican arkaantii iyo faraaishu lala yimaado iimaanku saddexdaa rugni buu ka kooban yahay biniya jamaca min aslaf baa ka cabira wa minhum abu cubayd rag badan waxay ka cabiraan macrifo rag waxay ka cabiraan ictiqaad rag waxay ka cabiraan sunno e, waxay ku gaabsadaan laakiin jumhuur salaf aliimaanu qowlun wa camal jumhuur salaf waxay ku gaabsadaan aliimaanu qowlun wa camal qowlku markaa labuu noqon haya qowl اlqalbi wa qowl اlisaan qowl اlqalbi waxaa looga jeedaa waa tasdiiqi tasdiiqi iyo ictiqaadkii qowl lisaanna waa shahaadadii camalkiina waxaa looga jeedaa camal اlqalbi wa camal اljawaarix camalka qalbiga waa khashyada tacdiimka maxabada tawakulka rajaha khawfka acmaashaas weeye buqdiga gaalada nacay iyo xubiga muslimiinta camalkeed kale ee jawaarixdii ka dhacayeyna waxaa way hadda waa afcaashii aan la imanayseen saasaa lagu gaabsadaa markaasa kudhihi salafka eh, eh, almurja'atu taquul aliimaanu qawlun wanaxnu naquulu qawlun wa camal wاljahmiyatu taquul aliimaanu اlmacrifa yani saasay u kala qaadahayaan murja'adu qowl bay ku gaabsatay oo markay u jeedaan qowl اlqalbi iyo qowl اlisaan Eh, anagu waxaan ina qowlan waa camal oo qowl qalbi wlisaan waa camal qalbi wlisaan ah ayib jahmiya maxay tiri almacrifa macrifay ku gaabsadeen ana aliimaana iimaanku inamaa yataxaqaqu wuxuu ku hirgelaa ama ku asaxaa binniyati niyo ictiqaad saxan aad la timaado ilahay iyo rasuulkiisa aad rumayso maxabiya kalgacayla ay ku gasho waalqowli iyo ashahaado lagu dhawaaqo iyo walcamali camal iyo fal aad kala timaado xubnahaada oo salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo akadii ay ka mid tahay wa annahu jamiican si wada jira iyagoo wada jira yihiin eh, ajzaadii eh, iimaanka mid gooni iimaan u ah ma jira weeye oo kala ka saari kara meesha mid walba iskiibuu iimaan u yahay waana juz ka tirsan xaqiiqat اliimaan idan waa eh, iimaanku waa kulahu ajzaa ajzaadiis waxaa ka mid a ah qowl iyo camal iyo ictiqaad iyo niyo haddaa tiro doontaba ka cabire haddii midkood meesha uu ka baxo alkulu yantafi bintifaa'i juز'ihi waa inagii markan ku soo madan kul hadda waa tobankoo kale tirada toban la yidhahdo maalan waa kullun murakabun min acdaad xaqiiqada toban la yidhaahdo haddaan hal ka qaadno waa la waayo tobannimo tobannimo meesha ma jirto maxaa jira laakiin sagaal sagaalnimaa soo baxday sagaalkii haddii hal laga qaado way burtay iimaanku marka waa sidaa wuxuu ka koobnaa weeye min camalin wa qowlin waictiqaad saddexdaa jus buu ka koobmaa midkood meesha hadduu ka baxo waxaa weeye waa dumay waa dumay ayib salaada subax waa murakabatu min ragcatayn ragcad keligeed kugu filan ma jirtaa ragcad keligeed kugu filan ma ay jirto ayib markaad laakiin bilowdo ragcadda koobaad waxaa lagu dhihi fulan waa musalli salaadiina weli ma hirgelin xataa aad ka salaama naqsato soonkii baynu maanta soo bilownay bacd alfajr baynu bilownay hadda saacad iyo wax ku dhow baa ka hadhay weli soonka waan ku dhex jiraa fulanun saa'imun baa li laakiin soonka weli ma dhammaystirmin hee ilaahu gabal ku dhaco warka waa in aad loo fahmo yacni markaad la timaado bidaayat almri waxaan ku dhahnaa dakhalta fi اlislaami wa fi اsilmi markaad laa ilaaha ila allah tidhaahdo oo ictiqaadka lagaa helo waxaad la mid tahay nin soon bilaabay oo salaad bilaabay oo weyse bilaabay markaa intaad biyihii soo qaatoo fadhiisatoo farxalato aad wejiga ku qabatoo niyada ku qabato ama sidii qolihii mutaahiri ee shaaficiyata naweytu fardal wuduu aad tiraado meeshaa saalaxyaha biyaha saarto maxaan ku dhahaynaa ninka ku tilmaamaya mxuu ku dhihi fulaanun yatawada laakiin weli maba dhammaystirin xaqiiqatulwudu weli ma dhammaystirmin ilaa aad lugaha ka degto yacni markaysan khalad kugu keenin ruuxii qowlka ku dhawaaqay ee ictiqaad laga helay maxaa muslim loo leeyahay ama islaam loogu tilmaami waxaan leenahay wuu wuu soo galay wuuna bilaabay laakiin ma dhammaystirin ilaa la helo arkaanti kale warka waa inaad fahantaa sigiisuba saa waxaa u sharxi jira abu thawr raxmat ullahi taala hawshaa aad u faafahin jira markay ishkaalkaa keenaan <clears throat> almuhim sheekh wuxuuhi wa annahu darajaatun iimaanku waa darajaat bacduhaa fowqa bacdin kala sarreeya ilaa ana awalaha midka u horeeya wa aclaha u sareeya xagga ajirka ashahaadaةu biاlisaan wey waa in afka laga ashaato kama qala rasuul اlahi sal slam fi اlxadiiث اladii jacalahu siduu nabigu sheegay xadiidka uu ka yeelay jacalahu iimaanka weeye fiihi fi اlxadiiثi bidcaةa وaسabciina juزca alimaanu bidcaة وaسabcuuna shucba aclaha qowlu laa ilaha ilا اllah faida naطqa biha اlqaa'ilu soo ma hadda tii aan kuu sheegahaya bidaayadii iyo dukuulkii ayuu sheekhu hadda cabirhaya faida nataqa biha alqaa'ilu ruuxa shahaadada ku dhawaaqaya markuu shahaadada ku dhawaaqo oo wa aqara uu qiro oo ictiraafo ogolaado bima jaءa min cindi اllahi wix alla xaggiisa ka yimid lazimahu waxaa laazim oo lagu tilmaami weeye ismu اliimaani islaamnimo iyo iimaan magacii baa la siin sababtuna maxay tahay bidukhuuli fiihi bidukhuuli fiihi gelid uu soo galay islaamka awgeed baa magaca loo siin waa musaligii iyo saaimkii iyo xaajigii isagoon ajka dhammaystirin oon salaadii dhammaystirin oon soonka dhammaystirin maadaama aad soo gashay bilowday niyadaadii iyo go-aankaada inu inaad dhammaystirto saas magaca lagu siiyey qaacidadii usuuliinta ay dhihi jireen baa meesha ku jirta markaad baabuliman xataa maraysa ku dayn mayse eh, hal tukhadu biawaa'il asmaa am biawaakhiriha awaail asmaa miyuu magacu ku xihan yahay mise awaakhirteeda buu ku xihan yahay ayib idan tiiba tii oo kale weeye haddaad tira awaail ayuu wax ku xidhan yahay waxaa weeye bidaayatu shay baa kaaga filan xagga magac idlaaqiisa aakhirkiisa kaaga filan bimacnaa nin baa hadda safarow nairobi ka dhaqaaqay gaaris buu aaday markuu dhaqaaqaya wuxuu idhi islaamtii wuxuu ku yidhi maalinkan gaaris galo gaaris gaadho waad furantee la soco si wax loo fahmo saaku baska raacay buundada gaaris markuu tago miyuu gaaris galay mise markuu dhown tago magaalada bartankeeda iyo muxuu ahaaye masjidka weynaa iyo madrasada najaax iyo meelaha uu gaadho ayay islaamta furmaysaa misuu markuu intuu sii dhexgalo fiidda oga baxo muxuu ahaa modhakaarayba u aado oo dhan kala tago goormay furmaysaa islaanti waa qaacida la hal tu'khadu biawaa'il اlasmaa'i am biawaakhiriha haddaad tiraa nairobi markaan galaan gaaraanku soo wici markaad ka soo bilowdo tiikada soo dhaaftay guryaha u horraysay nairobi aad soo gadhaad nairobi gashay oo waad joogtaa nairobi waxaana waajib kuga ah ballanka iyo sharadka iyo alaaqa iyo ninkaad ballanka inaad wacdo mise markaad bartamaha toonka istaagto ama aad ka dalabaxdaba haddaad tiraado tu'khadu biawaa'i اlasmaa waana sida loo badan yahay magacu wuxuu ku qaban oo lagu dhihi gaaris buu galay iyo nairoobibuu gaaray lagu odhanhaya markaad bilowdo haddaad adigu qabto bacd اlusuuliyiin baa qabee tu'khadu اlasmaa'u biawaakhiriha daaris buu galay iyo nairobiuu taga lagu odhan mahayo ilaa aad bartankeeda fadhiisato ama aad ka dhalaxbaxdaba warkaa waad fahamteen bay la tahay islaamku nafs alqadiya iyo iimaanku nafs alqadiya weeye ruuxu markuu bilaabo oo ajsaada qayba ka mida la yimaad waxaan leenahay qad dakhala fi اlislaami wa fi اliimaan magac iimaaniya islaam iyo mu'min baa la siin wain lam yastakmilhu tii buu sheekhu ka hadlaaya الإimaani bالdخuuli fiihi bisabab dخuuli ism الإimaan muxuu kuu laazimay bالdخuul ay bisabab الdخuuli fiihi islaamkii baad soo gashay waxaadna ku soo gashay biاlistikmaali cind allah inaad dhammaystirato ilaa agtiisa ka dhammaystirato ana halka waxaa uma inuu khata ku jiro halkaa inuu wax ka maqan yahay laa biاlistikmaali cind allah inay taan u malaynhaya waa malahayga malahayga aniga sidaasaan u malayn nuskadii daarulmuwada waafiyo shaytaanaan hayo waa sida yani wuxuu ku soo galay ruuxu bismi lazimahu ismu اliimaani bاdukhuuli fi اlislaam ay laa biاlistimaali cind allah inaad ilaah agtiisa ka dhammaystiratay ma ah walaa calaa taskiyati nafsi baa yaa kuu caddaynaysa walaa calaa taskiyati nafsi hadda xagee ku cadfan tahay haddaan nafyi hore ka horayn aniga saasaan u malaynhayaa lasoo fiiriyo yacni waa hawshii ahayd ruuxu markuu islaamka ku dhawaaqo ay shahaato qalbigiisana macnaha uu dego xaggana uu rumaysan yahay shahaadada lawaasimteeda wixii laazimaya inuu la yimaado waxaan leenaha waa muslim waxaan ku idlaaqi karaa waa mu'min waan ku idlaaqi karaa ayib khilaafkiin waynu gaari doona insha allahu tacaala laakiin cinda allahi wuxuu ka yahay war ooma hayno annaasu cindana mu'minuuna biliqraar wa biاlnikaaxi wاlmiraaثi wاطalaaq walaa nadri kayfa hum cinda allahi tacaala hawshii wey marka meesha allah bilistikmaal inay tahay baan u malayn soo saaba filaysaan laftirkiin waa len <laughs> tihiine nima meel bay u joogtahay laa bilistikmaali cinda allah ilaahay agtiisa inaad ka dhammaystiratay iimaankii ma aha markaan ku mu'min baad tahay oon magac islaam ku siinayno ama muslim ku dukhuulkaad islaamka soo gashay ee arkaantiisa aad la timid baan kugu magacdhabayna magaca kugu siinay laakiin alla agti inaad ka dhammaystiratay warama hayno walaa calaa taskiyati nufuusi nafta in la ammaano na ma aha mumin markaan ku oon magaca ku siinay muslimna taskiye aan ku inaad tahay muslim xaqiiqi ah iyo barri taqi ah macnaheedu ma ah وكلما ازداد لله طاacة sidaasay slku soo dhaheen hawsha slku sharxaya وكلما ازداada لilahi طاacة وتقوى ازداada bه إيمانا mar walba waxay slku soo qarireen oo madhabkooda ah كلما ازداad الmarء أو الناaطق أو القائل لilahi طاacة mar allo uu kororsado ee ilaahay u adeeco wataqwan alla ka cabsi isdaada wuxuu ku kororsanay bihi biaacati wa bitaqwa iimaanan buu ku kororsan iimaankiina waa sii kordhaya wey madhabkaasaan salafka anagu ka soo gaarnaybo inay dhahaan iimaanku waa qowl iyo camal ama waa qowl iyo niye iyo iyo camal jamiican wuu kala sarreeya wuu kordhaa wuu isdhimaa yaziidu biaacaati wayanqusu bilcisyaan idan halkaasa anagu ka soo gaarnay buui mid walbana waa rukni iyo juz ee ka mida ajzaadi iimaanka hadduu ictiqaadku iimaan noqday qowlkuna waa iimaan hadduu qowl iyo ictiqaad iimaan noqdeen camalkuna waa iimaan halkaasuu sheekhu dhigay sheekh wuxuu isagu la soo niqaashaya qolyihii murja'ada ahaa murja'at اlfuqahaa iyo qowlkii salafka labada qowl buu sheegay khaatimada kitaabka ayuu sheegi doonaa madaahibti kale ee khawaarij iyo jahmiye iyo muctasilo wuu tilmaami doonaa khaatimada kitaabka fasalka u dambeeya wey wuu ku tilmaami doonaa in sha allahu tacaala marka laakiin intii isu dhoweyd ee isku khaldanaysay ee isku gadmanaysay buu doonhayaa inuu kala sooco uu kala miihaaho waanagii soo marray shekhulislaam ibnu taymiya markuu murjicat ulfuqaha ka hadlahayay inuu yidhi axmed ibnu xambal eh, iyo walaa axadu min al'imma ma aysan takfiirinin murji'at ulfuqahaa oo nimankii qabay aliimaanu qowlun basa ku gaabsaday ee yidhi acmaashu iimaanka kama tirsano laakiin waa sharaa'icda iimaanka waa waajibaadka diineed waa farad ayb axmedna ma takfiirinin kayrkiina ma takfiirinin in loo tiiriyo a'immada ama axmed loo tiriyo walaa axadum alaimana waa khalad buuri weyn sidaasuu yidhahdaa kutubtiisa dhowr meelood ku yidhaahdaa iimaanka alimaam alawsad iyo kabiirkaba saasuu ku dhahaa waa inaga soo maray laakiin salafku waxay isku waafaqsan yihiin murji'at lfuqaa inay ahlulbidac weliba mubtadiciina oo ummadda looga degi weliba waxay gaadheen salafku inaan lagu daba tukanayn ninka murji ah irjaa alfuqahaa inaan lagu daba tukanaynin idaa kaana daaciyatan markuu madhabkiisa ummadda ugu yeedhayo ama uu baahinayo ee ummadda ugu baaqayo o u gacan haadinayo lagu daba tukan mahayo baabo dhan bay u baabaysteen baabu salaati khalfa murjia ay murjiat اlfuqahaa waa niman qaba iimaanku waa ictiqaad iyo qowl acmaasha iyo faraa'ishanna waa waajibaad ummadda saaran xumaanta in laga tagay maxaarimta iyo muxaramaadkana waa waajib ninka ku dhaca waa caasi ninkii waajib ka taga waa madmuum adduunkana xad baa laga oofin hadduu xad leeyahay aakharana in naar uu gala laga yaaba lakiin ku waari maayo inta kale slafku waa kala socdaan wax walba selafku waa kala socdaan oon ka ahayn iimaanku yaziidu wa yanqus iyo acmaashu ma min xaqiiqati اliimaan baa mise waa min sharaaci اliimaan labada qodob iyo istidnoy diidi doonaan saddexdaa qodob bay salafka ku diidan yihiin ee ninka shaaribulkhamriga waa caasi faasiqay ku leeyihin caasiba ha ahaada iyo faasiqu xadbaha laga oofiye waa mu'minun kaamil iimaan bay ku leeyihiin cusaadu muwaxidiin dadka muwaxidiinta cusaadooda iyo asxaabu alkabaa'ir naar ma gelahayaan taxta mashii'at illah in shaa cafa can wa in shaa caqabay ku leeyihin waa nafsa ariiqat salaf miyuu ammaanan yahay macsiyada may waa madmuum mustaxiq liwaciidi wadami ninkaan macsiyo ku dhicin waajibna aan ka tegay asagu masamayn ma sino ninkana waa baariiqtaqay kana waa mujrim tuuga laakinahu kaamil liimaan yani dhibkooda waa maxay inti kale waa laga wada socdaa marka waa lagu wareeray saa darteed baa alciz ibn abilciz alxanafi wuxuu idhi khilaafka u dhexeeya salafka iyo murji'at اlfuqahaa fii masalati اliimaan u dhaxeeya waa khilaaf lafdi ah bimacnaa waa khilaaf aan lahayn amara iyo midho fiqiya furuuc fiqi aan lahayn walaa furuuca qadiya sidaas eh, eh, rag badan baa maray laakiin sheekhu islam ibnu temiya iyo eh, alusi fii ruuxi اlmacaani iyo jamaaca min alxanafiya weliba dambe muxaqiqiina jamaaca min ahlicilmi ibnu baaz ibnu cuthaymiin kulli waxay leeyihiin khilaafku waa khilaaf jawhari ah oo xaqiiqi ah ee ma aha khilaaf lafdi ah masaladu xaqiiqi u noqon oo u adagna waxaa weeye maxaa lagu samaynayaa ninkii intuu ashahaatay ee ictiqaadkan laga helay laakiin weligii aan waajib la imanin xataa maata ya ama xaaraan haka tago ka taga laakiin wax waajiba aan la imanin lam yأti bifardin wabiwaajibin ظaahirin xataa maata halkan ay khilaafku bilaabanhaya aلslf yukafiruunahu murji'aة الfuqaha laa yukafiruunah waa faasiq naar buu geli hadduu ilaahay subxaana wa taala usan cafiyin kuna waari mahayo waana madhabkii sheekh albani uu dhiraandheriyey isagoo moodaya sheekhu inuu khilaafsan yahay murjio madhabku feermeeyo wey murjiadaa noocyo badan alimaam isxaaq ibraahim alxandali wuxuu keenay uma hum asnaaf marku minhu waxaa ka mid a ah, man yaquulu aliimaanu qowla wa camalun yaziidu wayanqus lakinahum yaquuluuna naxnu muminuuna albatta haaulaai wuxuu yidhi waa aqrabu murja'ati ila salaf keliya muxuu ku haystaa muminuuna albatta yani wixii kaloo dhan way la socdaan murjaay ku tirsan yihiin qolihiida ayagu ninka taariku waajibaadka ruuxii ka tegay iyo faraaishoo dhan ka tegay asagu la takfiirin mahayan wuxuu yidhi haaulaai hum ulmurja'atu xaqan murjada dhabtee lahubee lagu dhaaran karo waa kuwan waa kuwa waa kuwii sheekh albani madankooda taageersan yahay xaggana uu kuleeyahay waxaa noo dheeeya aniga iyaga waxaa noo dhexeeya faruuq jawhariya jadriya faruuq jawhariya ma jirto lannu masaa'ilkan dambe ee istinaha iyo yaziidu biaacaad wayanqusu qaybna waa laisku waafaqsan yahay qaybna waaba laisku khilaafsan yahay meesha lagu kala baxayo waxaa weeye iimaanku qowlan wa camalan wa ictiqaad ma tiri camalku xaggee agtaada ka jooga rugnu juskaa camalka ah ii qiime haddaad tiraahdo gebi ahaanba laguma gaaloobo waajibaadkoo laga tago maca tamakun ilaa an tamuuta ilaaad geeriyooto haddii maxaadidin xadi murjat fuqaha isku mid baa tihin isku mid baa tihin halkaasay baashu tagtay shaykhulislaam asagu marka saa darteed nimanka wuxuu yidhi waa ahlulbidac waa la tabdiicin laakiin lama tagfiirin hayo takfiirkuna inuu jamaaca min asalaf ka sugan yaha waana idiin soo sheegay manaajicdan galabta aydin siiyo maadaama fasalka aan gebagabeeyey baabulistinaai fi liimaan aan u gudbahayo <clears throat> waxaa lagu laaban karaa imaamka u horeeyey anugu aan helay ee takfiiriya murji'at اlfuqaha waxaa weeye alimaam abu muscab axmed ibn abi bakr almadani qaadi اlmadina wa shaykhu daari اlhijra wa caalimuha oo min rijaal اjamaaca ah min rijaal اljamaaca ayib waana tilmiidu malik alkhaas waa raawi اlmuwaطa asagu waxaa wariyey aarkiisa alimaam الtirmidi fi jaamicihi raqamka masalaة اliimaan iyo taariku الsalaa markuu ka soo hadlay iyo takfiirintiisii iyo ku khatima aarka u dambeeyo wey aarka u dambeeyo wey tarku sala baa laga fiirin kara raqamka xadiidkana waxaa weeye ama aarku waa laba kun lix boqol labaatan iyo labo alimaam wakiic ibnu jaraax asna waa laga soo guriya takfiirka iyo murji'ada in kufri lagu xukumo waxaad ugu laaban kartaa kitaab ibana alibanatu libni bata alibana can shariicati اlfirqa الnaajiya mujaladka labaad kitaab اliimaan mujaladka labaad sagaal boqol iyo saddex waxaa loo tiiriyaa takfiirka murji'aة الfuqahaa alimaam اlxumaydi cabdullah bn zubayr اxumaydi sheikh اlbukhaari wاtilmid الshaafici aw saaxibuhu waxaa soo saara isna aarkiisa loo tiiriyo alkhalaal fi kitaabi الsunna raqamka kun labaatan iyo toddobo kun labaatan iyo toddobo iyo lalaka'i fi sharxi ictiqaadi ahli الsunna wاljamaca mujaladka shanaad safxada sagaal boqol konton iyo toddobo labadaa wadaad midna afarkiisa waxaa ku jira dacfi majhuul nin majhuululxaala ku jira midna takfiirkiisu sariix ma aha oo wuxuu yidhi wahaaulaa'i wahada kulluhu kufrun madhabka murji'at ulfuqahaa iyo jahmiyadii iyo qadariyadii buu soo sharxay markuu mid walba madhabkiisa sheegay buu yidhi wahada kulluhu kufrun yacnii inuu kufri ku xukumay uusan bidco dhaafiyey bay wadaaduhu ka daliishaneen wadaada lagu takfir waxay leeyihin wuxuu ka saaray darajaة اlbidca ee wuxuu u gudbiyey darajaة اlkufri adugu laakiin hadalka sariixa waxaa iska leh abu muscab aلzuhri اlmadani ragga hawsha ayuu sharxi ee faahfaahiyey ee ku dhaatay waxaa ka mid a abu bakr muxamed ibn xusein aajuri aajuri kitaabkiisa ashariica mujaladka labaad safxada lix boqol soddon iyo lix mujaladka labaad sabxadaas lix boqol soddon iyo lix sidoo kale waad ka fiirin karta hadallihiisi waxaa ka mid a man qaala ana aliimaana qowlu duuna alcamali yuqaalu lahu kafarta cafwan yuqaalu lahu radadta alqur'aana wاsunnata wma calayhi jamiicu اlculamaءi wakharajta min qowli اlmuslimiin wakafarta biاllahi اlcaiim halkaasuu la istaaga wakafarta biاllahi اlcaiim wuxuu yihi ninkii la iimaanku waa qol waxaan ku dhahaynaa kitaabka ilahi baad radiday oo sunnadii baad radiday wma calayhi jamiicu اlculamaءi wakharajta min qowli اlmuslimiin muslimiinta qowlkoodna waad ka baxday wakafarta biاllahi اlcaiim fain qaala bimaada hadduu dhaho maxaan ku gaaloobay waa loo sharxi waa loo sii day wuu sharxay wuxuu ku gaaloobay marka halkaa ka muraajaceeye <clears throat> mar kale wuxuu soo guuriyey haddana oo uu ku sonay laba mawduc baan ku siiyey meelle lix boqol soddon iyo lix meelle lix boqol siddeetan iyo shan haddana wuxuu sharxay iimaanku waxay salafku u yaqaaneen cinda asaxaabati waataabiciina inuu camal yahay ayb camalkuna iimaanka ka tirsan yahay markaasuu yii waxay qabaan salafka o dhan ana aliimaana tasdiiqun bilqalbi wa qowlun billisaani wa camalun biljawaarix waman lam yaqul cindahum bihada faqad kafar buuri waman lam yaqul bihada cindahum cinda salafi الsaalix ninkuu weerarhayo waxaan uu leeyahay salafka in loo tiriyo waa halad cadiima ibnu taymiya uu qaranhayo inuu yahay ajuri laajur wuxuu u tirinhayaa madhabkaani in la takfiriy ninkaa dhihin iimaanku waa qowl iyo camal ictiqaad wuxuu u tiiriyey saxaabadii iyo taabiciintii iyo culamaa ulmuslimiin o dhan buu u tirinaya ayib ragga asaguna aad u sharxay ku tigtigsada waxaa kale ibnu baa abu cabdillaahi ibnu baa kitaabkiisa alibana mujalladka labaad afan afan sideed boqol sagaashan iyo saddex usuul salaf waa in layska hubsado layska ilaaliyo halay waxaanu ka soo hadalnay su-aashii sheekh rashaad uu keenay jawaabteedii in salafku waxay kugu takfir uu yahay jinsu اlacmaal ama alacmaalu kulluha tarku اlfaraa'idi kulliha caamatan faraaishood ka tagto dhammaanteed adoo kari kara xata almowt baa lagugu takfirin laakiin afraadda waajibaadka qaybo ka mid ah haddaad ka tagto ama mid ka mida ah aad ka tagto ka taga keliya oo bimacnaa camal baad ka tagtay waajiba inaan lagugu tagfirinayn sidoo kale waajibaadka qaybtii daliil uu ku quma bixaddi daatihi tarkiisu inuu kufri yahay asagu daliilkaad cuskanaysa tarku salaati waa kufrun liqowlihi tacaala fain taabuu waaqaamuu salaata waaatawu zakaa fakhalluu sabiilahum faihwaanukum fi diin idan halkaasaad la istaagaysaa muniibiina ilayhi wtaquu waaqiimuu salaa walaa takunuu min almushrikiin alcahd اladii baynana wa asala faman tarakaha faqad kafar adila daliishanaysa ma dhehaysid camal buu ka tegay oo fard min afraad alacmaal wاlcamalu min aliimaan ninkii ka taga juz iyo gabal iimaanka ka midana faqad kafar ma dhehaysid ee waxaad leedahay nas baan u haystaa daliil baa tusay qiyaas ijmaac aayad ilaahay warka waa in la kala fahmo dhanka kale markaad ka waregto macaasida جamيiع الmaعاaصي slku way kuu kala saarahayaan alfaraa'id wاlmuxaramaat jamiica almuxaramaat wاlmacaasi ruuxu ku dhaca agtooda kaafir ma aha maa lam yastaxil lahu walaa nukafiru axada min ahli اlqiblati bidanbin maa lam yastaxil lah taasna qaacida aad ka duuni weeye laakiin dembigii daliil gooniha uu tusay in lagu gaaloobi waa lagugu tagfiirin hawshaa la soco weliga labada xaalaba masalaة الdunuubna waa sidoo kale masalaة اlacmaalna waa sidoo kale sixirka maalan waa dembi culamada waxay qabaan inuu kufri yahay waan kugu tagfiriyey bidaliilihi baan kugu tagfiriyey idhihi maysid waxaad noqotay khaarijo لأnnaka tukafiru الnaasa biاlmacaasi wالdunuub وmadhab ahli الsunaةi wاljamaca kama qaala abu jacfar الطaxaawi fi الطaxaawiyati walaa nukafir axadan he min ahli qiblati bidambi ha ku khaldame hawshaa niman baa ku baaba'ay ha ku jaban meesha ayada asalku waxaa weeye macsiyada iyo dembiga caadiga een gaalnimo gaadhsiisanayn ruux muslima ku takfiirin mayno ee waan ku tafsiiqinayna hadduusan bannaysanin maa lam yastaxillah laakiin dunuubta iyo macaasida adiladu ay isjiidanaysa ama la isku hayo ma kufriga mise waa un dembi ee adugu kuu rajaxnaatay inuu kufri yahay waad ku takfiiri sixirkan tusaale kuu siiyey jaasuuska muslimkaa laysku haya ninka jaasuuska atajasus ah, gaalada in loo rufiyaamo oo muslimiinta laga warsheekeeyo laga warramo ma macsiye kabiira meel kabaa'ir unbaa mise way ka gudubto waa gaalnimo diinka islaamka lagaga bixi culmadu isku hayaa ninkii qaba inay gaalnimata kugu takfiirin oo mana deliishan kartid walaa nukafir axadan min ahli qiblati bidambin maa lam yastaxila waxaan leena laf cad baa tooban ku haysa yani wanaag waxay kala fahantaan nebi maxamed ninkii ku been abuurta magaal mise waa muslim bay selafka isku culamadu isku khilaafeen alkadibu cala allah inay gaalnimo tahay waa mujmac ilaahay ruuxu ku been abuurta inuu gaaloobahayo masala ijmaaciya wey laakiin xadiid aan jirin iyo war beena nabiga ruuxu u tiiriya ma gaaloobahayaa mise waa faasiq aan riwaayadiisa la aqbalaynin qowlaani liahlilcilm haddaad adigu doorato in lagu gaaloobi wahuwa raajix min xayu daliili haddaad doorato in lagu gaaloobi ima dhihi kartid maa lam iyo bidami meesha ma taallo hawshaa weligaa iska ilaali yaan lagu khaldamin dunuubtuna waxaa weye ruuxu inuu bannaystaba maydin ku tagfiirin mayno laakiin dembigii ay caddaato bidaliil bixaddi daati inuu kufri yahay kownuhu denban kugu takfiirin waxaan kugu takfiirin kownuhu daliil tusay salafku khilaafeen maxaarimta ruuxa ka zinaysta ninbaa hooyadii iyo walaashii iyo gabadhiisii habarirtii iyo eedadii iyo gabadhu abtiga u ahaaiyo miduu adeerka ruunka u ahaa maxaarimtiisiibuu ku soo noqdo ka zinaysta ciyaada biاllah markaas slk waxay dhaheen ma zaani la dilhayaa jamaca min ahli اcilmi waxaa loo kala qaadi kazaani miyaan u kala qaadna oo muxsan iyo hayru muxsan mise gebigiisuba waa dil ama muxsan ha noqdo ama yuusan noqonayo sidiisuba ninkii zina almaxaarim waa rajmi baa ka waajibahaya jamaca halkaa ku dhaqaaq culama waxay dhaheen waa gaalnimo zina اlأjnabiyaati waxaydhan waa dembi iyo macsiyo laakiin zina اlmaxaarim he waa kufri bay dheheen yani marka haddaan ku dhaho habareertiidu ka zinaysta waa gaale hala toogto yusataabu wailaa duribat cunuquhu kufran madaxa qabsan mayso ina lilaahi waina ilayhi maxaa jira wadaadka maanta wuxuu ku dhacay madhab alwaciidiyat alkhawaarij maxaa jira liannahu yukafiru الnaasa biاlmacaasi salafku waxay isku khilaafeen almuraad min qowlihi tacala waman lam yaxkum bima anzl allahu faulaa'ika hum اlkaafiruun wadaadihii ictisaam ee kadibnaahiyay isliina waxaydan dhaheen salafku khilaaf kama qabaan hee inay tahay kufrun duuna kufr iftiraa'aadku iska badan yihiina ma og tahay xishood daraa baryahan iska jirta beenta xataa marka la sheego waa la yar xishoodaa xooguu baa lagu daraa ninkii soomaaliya la yidhi inigii beenta badnaa ee yidhi waxaan isku qabtay sagaaro ayaan qoobkeedii dhegtii isku qodbay fallaad baan iskula qodbay isu ekaysii baa le way xoqonaysay buuri war fallaadhadu dheeraada le fallaadha dhegtii sagaarada iyo adinkeedii isku qodbay maxay ahayd ayadoo xoqonaysoo saas leh baan la helay buuri marka waan isku qodbayba isku qabtay baasha waa la isku ekaysiiyaa alimaam abu jacfar aabari imaam almufasiriin iyo tafsiirkiisa jaamic ulbayaan ee taqaanaa xertu ay ka adeegato ee meel walba yaalla yaa wuxuu ihi ikhtalafa salafu fi lkufri lmuraadi calaa hamsati aqwaal markaasuu sii daayey shanta qowl ka akri soo laguma noqonin been qayaxan ummadda laguma lugoy aduu rajaxo haddaad rabto ibnu cabaas ku nafbaxay adarkiisa oo saxiixiso oo nafta kaaga bacdo laakiin masaladu weli in salafku isku khilaafsan yahin taabiciin iyo saxaabada biasaaniid saxiixa taasi muran ma laha marka weliba aad intaa ogolaataan ku leenahay nimankii waa kufri asqara xukumkay ka hadleen muxuu yahay shucaac badan baan kugu furan hadda ka horna aan ka hadalnay marka la gaabiyo duruubta laysku haya ma kufribaa mise waa kufri ma aha daliilkeeda u khuduuc iyo tarjiixeeda ila hoosgeyn mahayo walaa nukafiru axada min ahli qiblati bidambin maa lam yastaxila labadaa masalo in lasu khalda iska ilaaliya baabun fi اlاstinaaءi fi اliimaan wuxuu baab yahay eh, alاstinaa fi اliimaan min xay eh, atartiib alfani eh, waxaa ku ficnay inuu sheekhu baabkan dambaysiiyo baab اlاstinaa fi اliimaan oo uu soo hormariyo baabu الziyaadata والnuqsaan oo baabka ku xiga ah inuu soo hormariyo ilan ziyaada hadda inoo dambaysa uu ka soo hadlay yaziidu wayatafaadalu marka in ayaga ku xigtaa ficnaan lahay ayb laakiin sheekhu sidaanu doortay masalaة اlistinaa waa inagii soo maray ee ku khulaasaynay kitaabu اliimaan libni abi shayba culamada muslimiinta iyo salafku masalaة اlistinaa waxay iskugu khilaafeen saddex qowl ma mumin baa tahay marka laga hadlay marka adiga lagaa warrami ama aad iska warbixin <clears throat> maala waxaa lagu yidhi hal anta muminun muminun in sha allah arjuu waa rajaynhayaa waa filahayaa laakiin ma huba wey miyaa la odhan isninuhu taasa looga jeeda mise waxaa dhihi mu'minun xaqan isxaaq raahuya bisanadin saxiixin haayatan wuxuu kaga wariyey cabdullahi bn axmed xambal fi الsunna waxaar bn ismaaciil kirmani fi misail isxaaqa waaxmed wuxuu kaga wariyey man qaala inii mu'minun xaqan fahuwa kaafirun xaqan buu yani waa idabdare mogtahay wuxuu ihi man qaala inii muminun xaqan fahuwa kaafirun xaqa falaa yamuru makr allah ila qowm alkhaasiruun wey marka hawshu taasay salafku ka hadlaayaan salafku marka waxay u badan yihiin istinahay u badan yihiin saddex madhab bayna ka qabaan qadiyadda qole waxay dhaheen istidnuhu waa waajib inaad tidhaahdo ana mu'minu in shaa allah huwa mumin in allah hiya muminatu in allah arjuu filhayaa waa waajib kamana tegi karti in allah iyo mashiicada iyo tacliiqa istinaas kama tegi karti ninkii ka tagana waa murji bay dhihi jireen waa mubtadic ragga sidaa u caddayn jira waxaa ka mid a ah wakiic min waxaa ka mid a ah sheekhiisi sufyaan athawri waxaa ka mid a ah cabdiraxmaan mahdi a'immadii reer kuufa ee sunniyiinta ahaa ee bidcat lirja dhexdooda ay ka bilaabatay waxay u badan yihiin he ninkii istilmaan waaya inuu mubtadic yahay lanna irja fuqa wuxuu ka bilowday kuufu ka bilowday wadaadihii ree kuufiya sunniinta baana oogu adag u yaqaanaa madaahibtooda ila ninka baashu ninkay qabsatay weeye marka la soo gaara madhabka jahmiyada iyo mucailatu sifaat la soo gaarana waxaa u yaqaanaa la yidhi culamada muslimiinta reer khuraasaan daarimi iyo ibn khusayme iyo raggii halkaa fadhiyey ee suniyiinta ah cabdulahi mubaarak iyo raggii agga ka soo jeeday lannu ayay ka dhex bilaabatay balaayo ninkay qabsataa la weydiiyaa somaali waxay dhahaan ceel ninkii galay he yaa la waraystaa ama la warsadaa baashu haddaysan ku soo gala ilahba kaa caafiyey warba ma haysid maalinkay kugu tacalluqdan baad baadhitaan iyo rafasho iyo indhacabayn bilaabi oo waxay socota waagi dambe waxaad ku noqon khabiir warkeeda baasha meel baad saari almuhim jamaacadaas sidaasay qabeen jamaaca min asalaf waxay ku tageen waa xaaraan lamama dhihi karaba lanna waa shaki bay dheh haddii la mumin baa tahay ana muminun dheh nacam ana mumin ma dhihi karti in sha allahu iyo arju iyo waaa lama ogolay dhe waa xaaraan inaad istinoto sababtu ma maay waa shiki bay dheh ma imankaad ka shakisan tahay oo miyaad ilaahay rumaysnayn qalbigaad ka rumaysnayn oodan ashhadanin oo nin soom oo tukado oo salaad aadan ahayn in sha allah maxay tahay iyo waan rajaynhaya ay shiki weeye iimaanka annagana kama shikisnayn mamnuuc bay dha iyaguna halkaasay mareen madabka saddexaad waxaa weeye yajuusu bictibaar walaa yajuusu bictibaari shaki isnimu waa bannaan yahay waana wanaagsan yahay bictibaar aw bictibaaraat dhowr ictibaar dhowr dhinac marka laga fiiriyo midda koobaad markaad le ana mu'minun aad tiraahdo iimaanka mulaqa ah wuxuu ku dhaca inaanka la idlaaqeen la qaydin baan u jeeda wuxuu ku dhacaa asalkiisu aliimaan alkaamil iimaanka kaamilkana waxaa weeye waa ruuxa la yimid arkaanta iimaanka oo dhan qowlan wa camalan wa ictiqaadan nin caqiide fiican laga helay oo ashahaatay oo waajibaadka oo ba la yimid wixii ilaahay xarimo oo dhanna ka fogaado ka dheeraaday haada huwa almuminu xaqan marka adigu ma hubtaa markaad le ana mu'minu nacam isniinana geymaya aad leedahay ma waxaad leedahay wax walbo waajiba oo ilaahay sare meel baan saaray wuxuu ilaahay iga xarimana bannaankaa banku dhalaan ka maray qowlkiina horaanba waad iga maqlayseen meeshanna way gengimanto way buuxdaa hawsha madaa feermaysan kara taasi waa qodob qodobka labaad waxay dhaheen iimaanka mutlaqa ah wuxuu keenahayaa aلشhahaadaة bاljanة muؤminka dhabka ah cindahu wa cinda اllaahi dhabka waxaa ka mid ah axkaamtiisa inuu janno galo iimaanka inaad ku dhiman oon lagaa qaadayn oo suu اlkhaatima ku dhiman mada orhay caaqibadana kama warqabtid iimaankan aad sheegan ma ku dhiman doontaa waajibaadki ilahay ku saara ma la wada timid muxaramaadkii maka wada tagtay mise khalal iyo gebadhac baa kugu jira howlahaasoo dhan borwama haysin dhan kale marka la firiyo waa taskiya is-ammaan ilahina wuxuu le falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa dhan taskiya ammaan buu ka yahay ana mu'minun ma kala tira macnaa ana barun taqiyun bay ka dhigan tahay waana taskiya isdhaldhaalac iyo is-ammaan iyo isbambuunin weeye taana lama jeclo midda kale waxaad ku dhinbamar ooma haysid midda kale wuxuu ilaahay kuu diray inaad dhammaystirtay warba ooma haysid ood xaaraamti ka fogaatay ambiye iyo muminiin iyo sidiiqiin baawlahaasi sheegan kara ninkan maanta odhan kara waa maxay maalinkii aan qaan gaaray ilaa yowmina haada weligay wuxuu ilaahay necab yahayna kama shaqaynin mana ku dhicin wuxuu rabbi jecel yahayna kama tegin oo waajiba ninka farta taagan kara waa kuma abadan ila an yakuuna maqruuran qad hura min jihati shayطaan hawshaa hawl khatara wey min hadi اlictibaaraat bay salafku u leeyihiin ana mu'minun in sha allah arjuu waan filahayaa masahoba ilahay agtiisay taallaa laakiin may ogola inaad tira mu'minun in sha allah calaa wajhi shaki iimaankii aan la imid iyo ictiqaadkaydii iyo ashahaadadaydii iyo salaadaydii baan ka shakisanahay may ogolo marka laa yajuuzu اlاstinaaءu bاctibaari الshaki fi اliimaan wayajuuzu bictibaar alfiraaru min ataskiya iyo inaadan mumin xaqa oo kaamil iimaan aadan ahayn iyo in hee aadan ka warqabin waxaad ku dhiman doonto wej afraadna way sheegadaho aadan war u haynin in wax laga aqbalayba ana muminun xaqan waa maay jannan mutaawaa waa iska diyaar ma warbaad u haysaa labaatankii sane u dambaysa salaadaha tukanaysay iyo waxaad zakad bixinaysay iyo waxaad xajinaysad cumraysanaysay iyo waxaad halgamaysay in ilaahay kaa aqbal ma haysaa inamaa yataqabal اllahu min almuttaqiin wejigaa laskaga dhufan karaa warqabul acmaal baa meesha ku jira oo macaasi iyo dunuub ka badbaadayno bani aadamku waa khaa kullu bni aadama khaa wakhayru lkhaaa'iin attawaabuun oo waajibaadkao dhan baadan la iman karin oo bani aadam baad tahay oo ammaantaan lagu oggolayn oon fiicinayn intaasoo weji oo laysku daray awgeed waxaad tidhaahdaa wax soo reeba afgobaadsi baa la yidhaahde ana mu'minu in sha allahu taagnow arju taagnow hada waa alاstinaa bاctibaari tilka اlawjuh alاstinaaءu bاctibaari shakina waa mamnuuc shaikhu اliسlam ibnu taymiya wuxuu yihi wahada acdal اlaqwaali wa awsatuhaa wuxuu yidhi istinahu waa waajib waman lam yastatni fahuwa murjiun alاstinaaءu waa xaaraam faman istahnaa faqad shaka fii iimaanihi iyo niman yidhi yajuuzu bictibaaraatin wayaxrumu bictibaar intaas waa khulaasada sheekha warkiisa marka aan sii daayo baab الاstinaaءi fi اliimaan qaala abu cubayd raximah اllahu taعalى qasim bn salaam xadaثna yaxya bn saciid alqaطaan can abi اlأshhab wasmuhu jacfar bn xayaan can اlxasan bn abi اlxasan اlbasri abu saciid qaala qaala rajulu cinda bni mascuudi nin baa wuxuu yii mascuud agtiisa ku yidhi ana mu'minun nin ba wuxuu anugu mu'min baan ahay faqaala bnu mascuud wuxuu radi allahu tacaala canhu afa anta min ahli اljanna adugu ma ahlujanna aad ka tirsan tahay ma ahlujanna ad tahay waa hawshu culamadu kuu sheegeen aliimaan اlmuطlaq yaqtadii الشhahaadaةa bاljanna iimaan muطlaq oo kaamila haddii lagaa helo oo ظaahiran waa baطinan aad mu'min noqoto dhab ah jannadaadina waxaa way hore ka gal wey waa furan tahay marka saasuu iskugu xidhahaya iimaan muطlaqaad ila timi ana mu'minun baa tiri maadan qaydin isna maadan raacin shardi kumaadan xidhin faqaala wuxuu yihi ninkii arjuu buuhi ninkii su-aasha la weydiil ma ahlu jannaad tahay wuxuu hi arju waan rajay inaan janno galo laakiin ma hubo faqaala ibnu mascuud wuxuu yidhi afalaa wakalta اlأulى kama wakalta اlأkhra fiqiga saxaabada u fiirso wuxuu yidhi haddaaba tan dambe ilaahay u tala saaratay kii horena maxaa loogu tala saaran weyde muminun in sha allah muminan ardi maxay u dhihi wey adiga le waxaan rajay inaan janno gale in sha allahu ta ma sahubo haddaba maa tidhaahdeed waxaan rajaynayaa inaan mu'min ahay ilahay agtiisa laakiin wax ii yaalla war ooma hayo wax laga aqbalay war ooma hayo waxaan ka tegey war ooma hayo waxaan ku tumtay war ooma hayo laakiin waa un dagaal wabaan waxun baan jacburinhayaa marka horeba wax soo reebato afgabaadsateed afalaa wakalta maxaad ugu kaalan weyday buui aluulaa ta hore oo ana mu'minunta ah kamaa wakalta alukhraa ta ee dambe saad alla ugu wakaalatay aarku waynu kusoo maray musn abi shaybayna kusoo maray ayb waana rijaaluhu waa iqaat rijaaluhu iqaat laakiin sanadka waxaa ku jira inqitaac yar oo xasan albasri lam yasmac min ibni mascuud intaas wey qaala abu cubayd xadaanaa cabduraxmaan mahdiy can sufyaan bn saciid athawr abi cabdilah can acma sulayman bn hiraan can abi waa'il shaqiiq bn salm alkuufi qaala jaءa rajulu nin baa yimid ilaa cabdilahi bn mascuud buu yimid faqaala wuxuu ihi baynaa xili naxnu anagu nasiiru aanu lugayna aanu soconay id laqiina waxaanu la kulannay rakban safar baan la kulannay ay jamaaco kolonyo faqulnaa waxaanu ku nidhi safarka kolonyadaa maan antum yaatihi dad muslimiinoo socoda oo guurahaya ama safar aan iska hor nimid waaan yaad ahaydeen haybtu bay weydiinhayaan faqaaluu waxay naxnu lmu'minuun annagu muminiinti baan nahay almuminuun mar haddaad ilaaqdo waxaa weeye almu'minuun kaamilin lanna awsaafta haddii la ilaaqo cala lkamaal bay ku dhacdaa cala lkamaal baa lagu xambaaraa ayib faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi awalaa qaaluu maxay u dhihi waayeen ina min ahli اjanati ayda maxay ugu darsan waaye hadday dhaheen naxnu muminuun wa ahlu janna ma feermaystaan ila kala hadhaan daad iimaan dhammaystiranba meel dhigatay jannadana imaad feermaysatid waaba diyaare ila ilaahay wuxuu qur-aanka ku qaadaa dhigay oo celceliyey sunnaduna caddaysay dadka mumiinta dhabta inay jannada galahayaan aye mar haddaad iimaan dhaba marka feermaysatood ishubto maad jannada ku darsatid isnaadun saxiixun calaa shardi shaykhayn qaala abu cubayd wuxuu yidhi mar kale xadaana axmed saciid alqaطaan wa muxamed bn jacfar kilaahuma can shucba axmed saciid alqaطaan maxamed jacfar alhudali qundur wey ninkaad dhowrka kusoo sheegnay kilaahuma can shucba bn xajaaj abu bistam alwasdi can salamat bn kuhayl alxadrami alkuufi can ibrahim الnakci can calqamata bni qays الnakci qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi cinda cabdillahi bn mascuud wuxuu ku yidhi ana mu'minu nin baa intuu soo dhaqaqay buu cabdullahi fadhi agtiisa ugaa mu'min baan ahay asaga cabdulaahi a ah, laftirkiisu waagi hore wuu idlaaqi jiray marna wuu qaydi jiray marna wuu aydi idlaaqi jiray laakiin markuu arkay dadka qaarkood inay ku aafaysan yihiin baashii mucaadna fariin looga sheegay iyo raddi culus ayuu waagi dambe hawshaas joojin jiray oo dhihi jiray waa in lala yimaado isna oo hawsha aan la firmaysanin mucaadba markuu dhimanhaya ardaygiisa la jooga shaamba wuxuu yidhi yaa aad u ooy markaasu maxaad u ooyeysaa waxaan u ooyayaa buu ihi dahaaba alcilmi wa qilata alculamaa culamadii baa dhammaatay adaaba u dambeeyey marka meelaan waxu ka bartay iyo meelaan jaamacad ma jirta bur wax ka raadsado wuxuu ninkii cilmi doona cilmi waayi mahay markaad ku noqoto madiine iyo ku noqoto iyo dhulkii islaamka ku noqoto waxaa u tagtaa ubay ibnu kacab iyo cabdillahi mascuud iyo raggaa culummada ah intay iga dambeeyaan wax ka barabu waagida marka wuxuu laazimay ardayga cabdullaahi buu laazimay cabdullahina maalin isagoo marka fadhiya ayaa masaladii iimaanka la qaaday markaasuu qaab ka duwan qaabka oga hadli jiray istinaha mucaad buu oga hadlay cabdulaahi ardaygii baa iska xushay wuxuu ihi haadihi zalla caalimin ardayga wuxuu ihi zalla caalim raxima allaahu mucaada bna jabal cabdullahi wuxuu ihi zallatu caalim hay dambaysee mucaad muxuu odhan jiray mucaad warkiisi waa loo sheegay wuxuu runtaa way zallatu caalim waa khaldamay mucaad baana saxan buu waa fadhiga la fadhiyey mucaad baana saxan anaguna waa khaldamay aaartaas culmada badankood way weeraraan waxay leeyihiin weligii cabdulaahi halkaa madhabbuu taagnaa madhabu ka soo noqday ma jiro iyo wuu jiraa bacda aari mucaad buna taraajucay labadaa warbaa isgarab socda hadda laakiin ama waa madhab waaxidu sheekhu ku socdaadheh ama bacda ma taraajaca wa raajaca asawaaba weeyaanba dhe dhibba ma laha faqaala cabdulahi wuxuu i faqul waxaa tahay fi ljanna dheh haddaad tidhi in aanan mu'minun tidhi ku darsabu ana fi ljanna walaakin anagu laakiin haddaan muslimiinta nahay aamanaa biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ilahay agtiisa waxaa noo yaallay inuu naga aqbalay iimaankan inuu dhammaystiran yahay ma naqaan isnaaduhu صaxiixun ayضا qaala abu cubayd wuxuu uhi xadaثana cabdالرaحmaan الmahdiy can sufyaan الthawri can muxil ibn mixraz sheekhu hadda tan waa saxay tii horena way inaga soo khaldanayd baan u malay ayib ibn abi shayba ibn abi shayba sooma way inaga soo khaldana mujalla bay inaga noqota can mujalla muxriz muxilligaasaa saxan ya maya muhaajir ma ahe mujalla baa qora mis muhaajir baa qora mujalla baa qora ibn abi shayba mujalla bayna kusoo maray can muxil ibn muxriz waa saduq xasan اxadiiث qaala qaala lii ibrahim الnakci ibrahim الnakci wuxuu igu yidhi idaa qiila laka haddii lagu dhaha muminu anta mumin miyaa tahay faqul waxaa tirada aamantu biاllaahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi salafku laba qaybood bay isna ahaayeen nin markaa la weydiiyo ma mumin baa tahay aan dhahayni mumin baan ahay ee u wareegahaya haddaba inshayn oo dhihi aamantu bilaahi haddaba iga dhagayso aamantu bilaahi wa malaaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ilaa aakhirihi oon u baxaynin nacam iyo maya ee hamin aan dhahayn way samayn jireen waa tan hadda aaaartu ibraahim الnakc iyo taawusiya ka iman doonta iyo keyrkoodba iyo inay dhahaan arju iyo in sha allah sidaas labada qaybood bay u badnaayeen faqul waxaa tirada aamantu biاllahi وamalaa'ikatihi وakutubihi وrasul isnaaduhu xasanu min أjli ibn mixraz saduqun xasan xadiiث qaala abu cubayd wuxuu yihi mar kale xadaثna cabdiرaحman mahdiy can sufyaan ibn saciid الthawri can macmar ibn rashid abu curwaة اlyam can ibni طaawus cabdullahi ibn طaawus can abihi aabihi taawus bnu kaysaan alyamani qaala wuxuu ihi ninka taabiciga idaa qiila laka amu'minun anta haddii lagu yidhi ama mu'min baa tahay adugu faqul waxaad tiradaa aamantu billaahi wa malaa'ikatii wa kutubi wa ilaahay iyo rasuulkiisii iyo malaa'igtiisii iyo kutubtu baan rumeeyey adugu marka waxay ugu xukumaday kuu taallaa anugu laakiin kuu sheega haddaba iga dhegayso horaanna waan rumeeyey haddana aan kugu celin isnaaduhu saxiixun ayda qaala abu cubayd xadaثna cبدiرحman بن hdiy can xamaad بن زayd بن dirhم الbsri can yaحya بن catiiq ثiqة imam can mحamed بn siriin qaala إida qiila laka amuؤminu أnta haddii lagu yidhahdo faqul waxaad tidhahdaa aamana bالlahi وma أنزila إlayna وma أنزila إilى إbrahima وإsmaaعiila وإسxاaq ويacquب والأصbاط aayaddaa waa dabada qaba marka lagu kala baxsiyooda wixii lagu weydiiyo isnaaduhu صaxiixun sanadku waa saxiix wamaa uutiya muusa wa ciisa wamaa utiya nabi aayaddu sheekh hoostu ka dhamaystiraya marka qaala abu cubayd wuxuu yidhi xadaanaa eh, jariir ibn cabdilxamid adabiy can mansuur muctamir asulami can ibrahim mansuur muaadan mansuur muaadan inuu yahay mansuur muctamir labadaba waa suuragal inuu muctamir eh, mansuur muctamir yahay aan u can ibraahim le labaduba way ka qaataan ibraahim waa laba iqo laba imaam rijaal jamaca intuba can ibraahim annaqaci qaala ibraahim wuxuu yidhi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi calqamata ku yidhi calqamat bnu qays a anta ya waxbaan ka booday qaala rajulu lcalqamamiya qaala rajulu nin baa wuxuu ku yidhi calqamata bnu qays ku yidhi a anta calqama muminin baa tahay adugu calqamaba loo soo dhigtayba faqaala calqam wuxuu arju in sha allah waan rajaynaya inaan mumin ahay laakiin ilahay bay u taallaa ayib waa isnaaduhu صaxiix sanadkuna waa صaxiix qaala abu cubayd wuxuu yidhi aaaarta markuu sardiyey buu tacliiq yar saaraya kadibna wuu kusoo noqon doona wlihada kana yأkhdu sufyaanu wman waafaqahu اlاstinaaءa fiihi walihaada kan awgii ama sidaa darteed oo in salafku ay istinaha jeclaayeen oo ay arju odhan jireen oo hawsha aysan idlaaqi jirin yuu kaana ahaa ya'khudu sufyaan sufyaan mid qabsada iyo waman waafaqu culummada ku raacay alistitnaa istinay qaadan jireen oy mari jireen fiihi fi liimaan iimaanka in la istinoodo oon la ilaaqin bay qabteen bimacnaa madhab ka dhigteen waa doorteen وإنما كراهتم عندنا أن يبطوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله deedaan sheekhu wuxuu ihi maxay u karaasadeen salafku oo bimacnaa sufyaan athawriya saaxiibadii waa nimanka ku adkaa wey wainamaa karaahatum ka hoosayoodu wuxuun ahaa cindanaa anagu saan u arkaa buui aniga tafsiirkayga iyo ta'wiilkayga waxay ka hosadeen an yabutu inay gooyaan inay gooyaan ashahaadata qirasho laisku qiro laskaga markhaati kaco biliimaani iimaan dhammaystiran makhaafata ka baqay ka baqahayaan maa aclamtaku waxaa idiin soo sheego idin ogeysiiyey fi lbaabi اlawli baabkii hadda aynu soo marray ka horreeye weeye oo ah min ataskiyati in is-ammaano oo lasdhaldhaalaco ayib lasdhahiro laysnadiifiyo iyo walistikmaali imaan dhammaystirad la sheegto cinda allah ilahtiisa aad ka dhammaystirantahay ama aad ka ammaanan tahay wa ama calى axkaami اdunya laakiin axkaamta adduunkanaad mumin tahay oo muslim tahay oo axkaam muminiin lagu siin oo mid muslimiin lagu siin fainahum ayagu yusamuuna way ku magacaabaan sufyaan iyo saaxiibadiiba ahl اlmilati ahlulqiblaha jamiican si wada jira naaqis اliimaanki iyo kaamil اliimaanki iyo kii muminka iyo munaafiqii qarsan hayeyba muminin bay ku magacaabahaya yani waxay diidaya taskiyo iyo cind allahi iimaan baaطina inay sheegtaan oo ilaahay qaybkiisa bay u gudbaan laakiin ma ay dhaho ma ay dhaho dadku muslimiin muminiin lamaba dhihi kara ma taagno lianna walaayatahu muslimiinta ka gacalligadkooda iyo wadaabaaixahum gowracooda iyo washahadaatihim iyo makhraatigoodaba waa cuduul hade waa la qaban riwaayo iyo qadaba waa la qabanaya iyo muraakaxatahum iyo wa jamiica sunatihim iyo dhaqankoodo dhanba inamaa hiya cala aliimaan iimaan bay ku soconaysaa iimaankaasay ku dhisan tahay yaa makhraatisi la aqbala muslim mumina yaa walaaya kugule iyo gacal iyo uheyrin iyo musra kugule mumin yaa gawriciisa cuni kartaa mumin muslim ah iyo ahlu kitaab ilaahay subxaana wa tacala uu fasaxay ayib yaa laga guursan ilaa akhiri waxay ku idhanta ku xidhan biliimaani walislaam laakiin waxay diideen salafkoo tawri iyo saaxiibada ay diideen waxaa weeye inaad ammaanto ood is ood is ama aad kamaalu iimaan sheegato ayib inama hiy axkaamtana waxay ku dul socotaa cala aliimaani walihada kaana alwsaaciyu saa darteed ba alimaam alwsaaci cabdiraxmaan bn camr abu camr awsaa imaam ahli الشaam yaraa wuxuu qabay buu i in iimaanka lasoo reebto ana mu'minu in sha allahu la yidhaahdo iyo wa tarkahu ka tegiddiisaba jamiican si wada jira waasicayn inay bannaan yihiin labaduba sidaasuu qabay awsaaci alistinaa wa tarku listinaadu inay bannaan yihiin ninka istinoon hayana wuxuu ka hadlay min jiha taskiya carar weeye iyo iimaan dhammaystiran inaad sheegata ka carar weeye iyo janna iskaga maraati kicbu ka cararahaya iyo ilaahay maka aqbale acmaashibu ka cararahaya khaatimad buusan ka warqabin hawlo badan baa jira ninkii marka muminan kugaabmarku ku gaabsan wuxuu u arkaa inuu ujeedo muminan fi axkaami dunya wa aahiran ayib hawsha abu ub awsaaci inaysan ka sugnayn baa xoog badan min xayu anaqd alxadiii waynu tilmaami doonaa in sha allah qaala abu cubayd wuxuu yidhi awsaaci hawshuu u tiiriyey buu rabaa inuu isnaadiyo hadal layska tuurahayn sanad lahayn oo abtir lahayn oo masdar lahayn ma yaqaan abu cubayd ma awsaaci madhab u tiriyey iga badi sanadkiisiba ku xadaثna maxamed bn kaثيir الصنعاni الثقفي maxamed bn kaثيr bn cطاء الثقفي الصنعاni wa ضaciif cinda jumhuur ahli الcilm ضaciif cinda أكثar الmuxadiثiin niman baa waxay gaadhsiiyaan weliba inuu yahay ضaciifun jiddan bay gaadhsiiyaan laakiin ضaciifun jiddan maaho لأnnahu yaxtaju bihi النasaaئiyu وabu dawuud asijistani dahabina marbu wuxuu uhi suwaylixun suwaylixun ayib saalixun baa la taskhiirinhaya ayib marka dahabi marna sidaasuu yidhi marar kalena inuu daciif yahay weliba mutaham yahay buu sheegay ninka labada naag lasku waay laakiin akar اlmuxadisiin waxay qabaan inuu daciif yahay ayib can اlawsaaciy cabdiraxman bn camr اlawsaaci qaal cabdiramaan wuxuu yidhi man qaala ana mu'minun faxasanun ninkiyaa mu'min baanahu saa ku gaabsada faxasanun lanna wuxuu ujeeda axkaam addunya addunyada axkaamteeda mu'min ahaan baa lagula dhaqmi gaal ahaan lagula dhaqmi mahayo wman qaala ana mu'minu in shaء allahu faxasanu waana wanaagsan yahay liqowlihi tacaalى caza wajal latadkhuluna اlmasjid اlxaraama in shaء allahu aaminiin maxaa yeelay labadaba calima ilaahay isagoo ogaaday awsaaci hadalka watee waqad calima alla wuxuu ogaaday annahum muslimiintu daakhiluuna masjidka xaaraamka inay geli doonaan ba haddana insha allahna waa yidhi ana mu'minun markaan dhaho oo insha allahu raaciyo insha allahu shaki aan iimaankay ka shakisanahay ma ahee waa tabaruq iyo taxqiiq bimashii'at illaah ee shaki ma aha wax yaqiina oon shaki ku jirin baad dhahaysaa yaa in sha allah la raaciya ayib wainaa in sha allahu bikum laaxiquun la tadkuluna اlmasjid in sha allahu aaminiin calayha naxya wacalayha namuutu wacalayha nubcau in sha allah xadiid baa ku yimid ila marka in sha allahu meeshu un laga shikisanya bes lama geliye meel muxaqaqana waa la geliya hawshoo dhan ba allah iskale alla wa loo reebahaya sanadku waa daciif sanadku waa daciif aayadda marka maxaad ku samayn weye latadkhuluna almasjid alxaraama in sha allahu ah, kullu tacliiq tacliiq walba iyo qayd walba iyo shade walba shaki ma ahee baasha kharinana lay nimankiina isnaha diidano sanadku waa daciif lianna maxamed ibnu kaiir ibn abi cataa athaqafi asancaani waa daciifun cinda aljumhuur xaafid ibn xajar wuxuu yihi markuu soo gebagabaya taqriibkiisa saduuqun kaiiru اlhalai ninku hadduu kaiiru اlhalai noqdana laa yuxtaju bihi laa taxsiinan walaa tasxiixan wainama yuktabu xadiiثuhu fi اlmutaabacaati wاshawaahid warka waad faadin bay la tahay isagoo sidaa haddana waa la khilaafay waxaa khilaafay laba nin oo ka xoog badan waliid ibnu muslim can اlawsaaci iyo abu isxaaq alfazari can اlawsaaci abu isxaaq alfazari can اlawsaaci iyo waliid muslim alqurashi can اlawsaaci awsaaci waxay ka wariyeen isnaha inuu laazimin jiray ninkii diidana uu inkiri jirayba weliba uu bidca u arki jiray diidideeda in laysweydiiyeenoo ay bidca tahay marka horeba qataadurka war mumin baa tahay lays yihahdo war horta adug mumin baa tahay horta hal anta muminun haadihi su-aal waa su-aal muxdatoo bidcu odhan jiray awsaaci haddiise nafta lagu keeno lagaa hadhi waayo muminun in sha allahu dha buuri islaha ninka ka tagana wuu weerari jiray su-aasha ninka curiyana wuu weerari jiray waa khusuumo iyo jadal buu odhan jiray aarkaasi eh, abi isxaaq alfazari waxaa soo saaray ibnu bata fi kitaab اlibana kun laba boqol toban iyo lix ajuri fi shariica mujaladka labaad lix boqol toddobaatan iyo afar laalakaai kun toddoba boqol sagaashan iyo toddobo kun toddoba boqol sagaashan iyo toddobo qaala alfazariyu qaala alawsaaciyu waa sheikhiisi khaaska ah sidii wadaadkii dhintay allah u naxariistay ha isku dhihin qultu lwsaaciyi waa munqaic hasku dhihi risaalo waan jacburiyey baa sheekh xasan xabeed baa dabcan inuu naqdiyo aharan soo guuriyey oo ahaa qaala abu isxaaq alfazaari qultu lilwsaaciy y wuxuu ihi isnaadu munqaic lanna abu isxaaq alfazaari inuu awsaaci soo gaara lama hayo qultu buu ihi sanad muuse xadithanaa muusan dhihi iyo samictu qultu lilwsaaciyi iyo samictu iyo xadadana maxaa u dhaheeya yani ogtahay waad la yaabaysaa wadaadaha qaarkood almuhim ardaygiisi khaaska ah weeye awsaaci iyo abi isxaaq alfazari bal waa aqraan weeye bal asaga awsaaci marka as'ilada reesham ay weydiiyaan bu wuxuu u xawili jiray abi isxaaq alfazari asagaa igu dhaanay weydiiya abu isxaaqna wuxuu u xawili jiray awsaaci wa kana min aclam الnaasi biاljihaadi wاsiyar wاlmagaazi waana min rijaal jamaca abisxaaq alfazari waxaa ka daran abisxaq alfazari waa majhuul busha xasan yidhi abisxaaq alfazari wuxuu waa majhuul laa yucraf macaana abisxaaq alfazari he min rijaal aljamaca bukhaari muslim tirmidi nasaa ibnu maaja rijaashooda xadiita wariyo wey waana jabalun xujatu min aimati اlmuslimiin nin hadda meeluu ku dambeey ma aqaane bashir ciyaal loohan jira waagii hawshaan ka hadlayna xur waxaan ku weydiiyey nimankan jadiidiyada ah culumada jihaadkii hawlaha way ku takhasusin layaen horta maxay u garan waayaan bulshadooduba sheekh xasan wuxuu la garan waayay bui abu isxaaq alfazaari waxaa weeye abu isxaaq alfazaari wuxuu ahaa mujihaadi oo siyarka iyo maqaasida hawlaha ku fiican marka meeshan ayba la coleeyeen alla ku diray buu ninka ka agbaxana waaba majhuul sidooaba agtooda warkaasi waaga aad baa aad buu macquul u ahaa leanna waxaad neceb tahay ninka wadooda ma jeclina maogtahay sidaa maaha waxaad necebtahay amaadaan jeclayn ninkay wadwado ama ka sheekeeya waad la coloobi naftaa kugu qaban hawshaa haw salisa wey ayib waagii jadiidiyada ay coloobeen itixaadku yaa maalin maalmaha kamida wadaad jadiidaha dee islii ama nairobi u weyn baa ciid baa la gaadhay markaasa itixaadka iyo wahaabiyada kolo ku tukanaya halkaas iyo sarcali kalaan iyo asagu wuxuu la tukanay sufyidi taadka sufyidi taadka xerow xertiisa kamid ah baan markaa wada hadli jiraan oo wadaadku weydiiyo qolyahanay ba isla aheen salafi tawxiidka isla qaybin jireen oo wax shirkiga la dagaalami jireen isku dhawaayeeni oo wax isku khilaafin ororaysiga iyo howlahanba isku diideeni iyo xoogo xandho oo la qaybsanhaya la isku diidaye suufiye laakiin nimankan mushrikiinta ilaahay khayrkii bari ha yeeshe cabdilqaadir iyo abootooyinka daba fadhiya muxuu wadaadku ula tukaday su-aashii wadaad ku celiyay wadaadku wuxuu soo yidhi waa laba ahlo bidac kaan la tukanaynaa itixaadkuna waa ahlulbidac muxuu ahaayey sufiin waa ahlulbidac hawshaa inaan samariya waxbuu ka ogaa waaga ayadaa haddaad moodaysaa inaanu sheekha asagaa la weydiin kara hadduusan ugu xumaynayn ayb almuhim waxaa weeyaan abu isxaaq alfazaari baa asagu wuxuu ku yidhi awsaaci qaala alfazaariyu qaala alawsaaciyu fi اrajuli yus'alu amu'minun anta faqaala ina almas'alaةa cama tas'al canhu bidcatun wالshahaadaة bihi tacamuqun lam nukalafhu fii diinina aar dheer kadib wuxuu yii haddii lagu weydiiyo waxaad tidhahdaa mu'minuun in sha allah arju sanadkuna waa saxiix sanadka awsaaci can isxaaq alfazaari waa idin siiye maraajicdiisii alibani ibnu batan mujalad cafar raqamka kun laba boqol toban iyo lix ajuri mujaladka labaad lix boqol toddobaatan iyo afar laalakaai fii sharxi sunna kun toddoba boqol sabaashan iyo toddobo taa waa mukhaalafadii fazari limuxamed ibnu kaiir asancaani welid ibnu musud tiisa waxba yaana kugu daalina waxaa asagu keenay oo wariyey cabdullahi bnu axmed fi sunna raqamka toddoba boqol labaatan iyo ko toddoba boqol labaatan iyo ko wuxuu yidhi welid ibnu muslim samictu abaa camr اlawsaaci wmalik bna anas wsaciid bn cabdilcaziiz atanuuki yunkiruuna an yaquula ana mu'minu وyأdinuuna fi اlاstinaaءi an yaquula muؤminun in allah muminun in allah ayb way inkiri jireen saciid eh, bn cabdilcaزiz tanuuki imaam ahli الsham maalik bn anas awsaaci inaad ku gaabsato ana muؤminun way inkiri jireen idan haddana wuxuu soo guuriyey sancaani labaduba he inay bannaan yihiin marka wadaadka horana ضaciif waa ahaa laba imaamna way khilaafeen faaaruhu waa munkar aarkiisu munkar wey lakiin abu cubayd wuu ka hadlahaya wuxuuna yidhi abu cubayd isagu wuxuu leeya whada whada cindii wajhuhu so sidaa ma aha cafwan whada cindii wajhu xadiiثi cabdالlahi xiina ataahu صaaxiba mucaad faqaala alam taclam wuxuu yihi cabdillah mascuud aarkiisii xadii marfuuca maa waa aar imaam shabayna kusoo maray oo min ariiqi muusa bn kaiirin can rajulin can abihi soo ma garanaysa aarkii wey aarkii wuxuu yihi awsaaci siduu maray ee ah muminun insha allah inay banaan tahay muminuna ay bannaan tahay haddaad mumin tia ilaaqana loo jeedo fi axkaami اdunya wاaahiri loo jeedo haddaad in sha allahu tihaahdana aad taskiyada iyo is-ammaanka iyo howlahaaso dhanba aad ka cararayso sidaa unb aarka cabdulahi ku socdaa bui whaada kani wuxuu hi cinda agtay waxaa weeye bnu macnaha uu awsaaci tilmaamay wajhu xadiidi cabdilaahi ee wajhu ahari cabdillahi mascuud aharka cabdillahi mascuud wejigiisiiyo ta'wiilkiisuna waa sida awsaaci uu sheego oo kale xiina wakhtiga ataahu u yimid saaxibu mucaad mucaad ardaygiisii oo faqaala saaxibku u yidhi alam taclam cabdulahi miyadaan ogeyn ana annaasa kaanuu inay ahaayeen calaa cadi rasuulilahi alaa asnaaf xilligii nebi maxamed dadkuso saddex qaybood maysan ahayn muminun wa munaafiqun wa kaafirun mumin dhab ah iyo munaafiq afaka baarkiisa islaamka ka sheegta hoostana gaalnimo ka qarsada iyo kaafir cadaawadda cadaysto kufrigiisi bannaanka la taaga dadku soo ma ahayn fa min ayihim kunta saddexdaa keebada cabdullahu ka tirsanayd buu xilliga nebi maxamed aad la joogtay ila nabigaad soo gaadhay munaafiq iyo mumin iyo kaafir baa anagu haynaa dad kusadcadhay walaa raabica lahum adiga cabdullaahi ah hadda kuma weydinay xilliguu nabigu noolaa maxaad ahayd waa su-aal adag qaala wuxuu yihi marka cabdullaahi min almu'miniin mu'miniintan ku jira haddii munaafiq iyo kaafir saddexdaa god la qoday mu'miniinta ka tirsada wuxuu i abu cubayd inamaa naraahu ama nuraahu waxaan u aragnaa buui min almuminiintaas tafsiirkeedu inuu yahay araada inuu cabdulaahi doonay inii kuntu min ahli hada اdiin laa min alaakhariin taskiye ma aha isma ammaanahayo war anigu munaafiqiinta kuma tirsanayn gaalla ma ahayn laakiin muslimiinta diinka haystaa lagu tirin jiray ayagaa xukmigaana qaadan jiray haddana waan ahay laakiin taskiis ammaanid iyo iimaankan dhammaystirta midna uma jeedan ugu leehay inamaa naraahu araada anii kuntu waxaan ahaa min ahli hada اdiin ay min almuslimiin laa min alaakhariin kuwa kale kama timi waa kaafiriinta iyo munaafiqiinta ah faama shahaadatu hainoo jooga hada biاllahi الtawfiiq